بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله فمن كذب برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين waxaan ku dhex jirnay aliimaanu biاrusul yacni qodobkeennii afraad ayaanu ku dhex jirnay oo min arkaan aliimaan ka mid ah musanifku marka meeshaan wuxuu noogu sheegi maadaama horey aan uga soo hadalnay risaalada nebiyulaahi moxamed inay tahay risaala caama oo jinni iyo insiba caam ku ah aayadihii iyo axaadiistii tusayana aan ka soo hadalnay ayuu musanifka wuxuu leeyahay faman kadaba qofkii beeniyo birisaalati muxamedin sala allahu calayhi waaalih wasalam diritaanka iyo risaalada nebiyulaahi moxamed loo soo diray ila annaasi dadka jamiica dhammaantood loo soo diray yacni risaaladaas inay caam tahay qof ka diidaa oo beeniyaahi faqad kafara qofkaas wuxuu ku gaaloobay bijamiici arusuli rususha dhammaanteed ayuu ku gaaloobay xataa birasuulihi xataa rasuulkiisii alladii rasuulkii yascumu uu sheeganayay annahu isaguba mu'minun bihi rasuulka inuu rumaysan yahay muttabicun lahu mid raacsanna uu yaho rasuulkaasi ou raacay xataa mid beeniye buu noqonayaa weyaan qaala tacaala allah wuxuu leeyahay allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala kadabat qowmu nuuxin ilmursaliin kadabat way beenisay qowmu nuuxin nebiyullaahi nuux dadkiisii way beeniyeen almursaliina rusushii ilaahay oo dhan bay beeniyeen hadda nebiyulaahi nuux wuxuu ah rasuulkii ugu horreeyey oo loo soo diro qoomkiisii rususha kaleo dhan way ka wada dambeeyeen marka maadaama ay nebiyulaahi nuux risaaladii oo watay ay beeniyeen waxay la mid tahay ayagoo rusushoo dhan maarata risaalada ay wateen wada beeniyey ayay la mid yihiin jacalahum allah wuxuu ka yeelay buu yidhi musanifka mukadibiina qowmu nuux yuu rabbi wuxuu ka dhigay mukadibiina kuwa beeniyey lijamiici arusuli rususha dhammaanteed kuwa beeniyey ayuu ka dhigay maca annahu iyadoo lam yasbiq uusan hormarin nuuxan nebiyulaahi nuux uusan ka hormarin rasuulun rasuul ka hormarayna uusan jirin ilan wuxuu ahaa nebiyulaahi nuux walu rasuulin ursila ila alkufaari wa ila alcusaati dadka markii ay xaqi ka wacdeen oo towxiidkii ka leexdeen oo shirkiga ay aadeen baa nebiyullaahi nuux la soo diray marka rasuul ka horreeyey oo qoom fasaaday loo diray ma uusan jirin nebiyullaahi nuux ayaa ugu horreeyey sidaa darteed buu allah marka wuxuu ka dhigay iyadoo rasuul ka horreeyahay uusan jirin haddana haddii ay nebiyullaahi nuux beeniyeen ilaa nabilaahi maxamed oo ugu dambeeyey kuwa beeniyey inay yihiin ayuu ku sheegay marka waxaa la rabaa rususha inaan la kala qaadin inaan la kala farqinin sida aayado badanba uu noogu keeni doono shiikha aan arkino darsigeenna ku arki doonno biidn illahi tacaala marka hal rasuul haddii aad beeniso hal rasuul oo rususha ilaahay ka mid a nebi ambiyada ilaahay ka mid a haddii aad beeniso adigoo rusushoo dhan beeniyey baad la mid tahay yacni haddaad nabiyulaahi muusa iyo nabiyulaahi ciisa iyo aad tidhaahdid ma ogolin risaaladooda keliya nebi maxamedaan ogolahay xataa nebi maxamed ma ogolin maxaa yeelay nabiyulaahi ciisa iyo nabiyulaahi muusa iyo nabiyulaahi maxamed hal risaalay wateen risaalatu tawxiid la yidhaahdo ayay wateen weeyaan wanuminu waxaan rumaynaynaa haddaan ahlu sunnihii nahay an laa nebiya nebi inuusan jirin bacda muxamadin sal allahu alayh waali wasalam bacda nabiyina muxamedin sal allahu alayh wasalam nabigeenna muxameda gadaashii nebi ka dambeeyaa inuusan jirin oo nebi muxamedna uu ahaa rususha kii ugu dambeeyey baan haddaan ahlu sunno nahay rumaynaynaa faman iddacaa qofkii sheegto bacdahu ay bacda nabiy اllaahi muxamedin nebi muxamed kadib qofkii sheegto annubuwata nebinimo sheegtaahi oo yidhaahda anaa nebiya oo nebi maxamed kadib baa la isoo diray yidhaahdaahi kafara qofkaasi waa gaaloobay maxaa yeelay yacni waxa weye waa mid qur-aankii beeniyey wey hadalkii allou beeniyey qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi walaakin rasuula allahi wakhaatama اnabiyiin fii suurati اlaxzaab ma kaana muxamadu aba axadi min rijaalikum nebiy muxamed ma aha idinka nin idinka mid ah aabba miduu u yahay ma aha walaakin rasuulu اllah waa rasuul alle wey walaakin rasuula اllahi wakhatama الnabiyiin yacni waa rasuul alle nebiyadana rasuulkii lagu khatimay wey walaakin rasuula allah waa alla rasuuluu soo dirsaday adeeg uu soo diray wey cidna ma uusan dhalin oo owlaad asxaabta ka mid a idinka aabba idinma aha wa khaatama annabiyiin nebiyaashana kan lagu khatimay oo ugu dambeeyey weeyaan buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala marka cid alle ciddii nebilaahi moxamed kadib sheegato nebi baana ha yidhaahdaahi waa qof kaafira ah wey waa qof ilaahay beeniyey wey rusushiisa beeniyey wey waxa weeye waxaa tusayo yacni nebigeenna wuu ka sii warramay dad badan inay sheegan doonaan nebiyaal nebinimo inay sheegan doonaan ayuu nebigeenna hore usii sheegay xadiidka imaamu muslim fii saxiixii ku sugan xadiidu thawbaan radi allahu canhu wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaau wasalaam inahu sayakuunu fii ummatii alaaثuuna kadaabuun kulluhum yazcumu anahu nabiyu wa ana khaatamu nabiyiin wa ana khaatamu اnabiyiin laa nabiya bacdi yacni wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa imaan doono oo ahaan doono aniga gadaashayda soddon oo yani ummaddeeda dhexdeeda yani ka mid noqon doono soddon beenaalayaal ah oo kadaabiina oo dajaaliina oo mid walbaaba uu sheegan doono inuu nebi yahay sheegan doono markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa ana khaatamu nnabiyiin nebiyaasha rasuulkii iyo nebiga lagu khatimay baan ahay laa nebiya bacdii nebiga dambeeyaana ma jiro buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas imaamu muslim ayaa fii saxiixii ku soo wariyey intuu nebiga noolaa calayhi salaatu wasalaam bay kuwa sheegteen nebinimo fii cahdi saxaaba bay sheegteen nebinimo wahaakadaa sidaasay u socotay weeyaan caqiidada marka ahlu dadka ahlu sunna la yidhaahda caqiidadooda waxa weeye nebiyulaahi moxamed inuu ahaa khaatamu alambiyaai waalmursaliin nebiyaasha iyo rususha rasuulka lagu khatimay inuu yahay walidaalika ayuu imaamu taxaawi caqiidadiisa mashhuurka wuxuu ku leeyahay wkulu dacwa nubuwati bacdahu fagayun wahawa sheegasho la sheegtaahi nebiyulaahi moxamed ka bacdi nebinimo la sheegtaahi waxa weeye waa baadi iyo dalaal weeye waa bidca iyo maaragtay wax xun weeyaan waa hawo iyo iyo iyo dalaal iyo ayi weeye baadi weeyaan buu saasuu ku tilmaamay marka caqiidada ahlu sunnuhu waa taa weeye zamankeennan yacni casrigeennii wakti dhowna hadda waxaa jira dad badan oo muslimiin sheeganayo oo rumaysan nebi nebiyulaahi maxamed ka dambeeyey oo masaajid muslimiinta dhexdooda ka dhex samaysanayo baa jiro firqadan la yidhaahdo alfirqa alqaadiyaaniya ma taqaanaa ama la yidhaahdo firqa alaxmadiya loo yaqaano magaca axmadiya la baxaan laakiin alqaadiyaaniya la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa firqadaasi ninka bilaabay oo qaadiyaaniyiintaas bilaabay ama axmediyada bilaabay waxaa la dhihi jiray mirza hulaam axmed baa la yidhahda nin hindi buu ahaa waa nin hindiya weeyaan mirza hulaam axmed baa la yidhaahdaa baa la odhan jiray ninkaas waxaa lagu dhalay indiya dhexdeeda gobolka yacni maaragtay ka tirsan oo bunjaab la yidhahday hindiya ka tirsan magaalo ka mid ah ayuu ku dhashay oo qaadiyaan la yidhaahdo magaalo kaadiyaan la yidhaahdaba ku dhashay waxay yidhahdaan markay taariikhda ka warramayaan kun iyo siddeed boqol iyo shan iyo soddonkii hijro yacni miilaadiga taariikhda miilaadiga kun iyo siddeed boqol iyo shan iyo soddonkii ayuu dhashay marka markii uu konton sano gaaray konton sano markuu gaaray ayuu nebinimo sheegtay oo rasuul baan ahay yidhi nebi baan ahay buu yidhi wuxuuna daliishaday aayaddan uu leeyahay allah subxaanah wa tacaala wamubashira birasuulin yaأtii min bacdi ismuhu axmed yacnii ciise nebiga uu ku bishaareynayey magaciise axmed baa la yidhaahdaa maxamedna maxamedaa la jiray marka ninkii ciise sheegaya qur lagu sheegay waa aniga buu leeyahay maadaama la yidhaahdo hulaam axmed la yidhaahdo aniga weeyaan buu odhanaya nebigaas aniga weeye dad badan buu yeeshay atbaac buu yeeshay atbaac fara badan buu yeeshay marka markii dambe uun markuu muddo joogay adi kun iyo sagaal boqol iyo sideedii markii milaadiga taarikhda milaadiga ay ahayd ayuu cudurkan koleeraha la yidhaahdo uu u dhintay waqtigaasoo dhintay laakiin risaaladiisii mahar ibnu atbaac buu yeeshay marba ninaa madax noqdo marba ninbaa madax noqdo ilaa markii dambe had deertaan waqtigan la joogo qolada qaadiyaaniyada la yidhaahdaa waxaa ra'iis u ah nin la yidhaahda mirza masruur axmed baa la yidhaahdaa mirza masruur axmed nin la yidhaahdo baa ilaa iyo hadda ra-iiskoodii booskoodii joogo wuxuuna ku nool yahay london ku nool yahay london ingiriisku ku dhex nool yahay culummada bakistaniyiinta ah waxay yidhaahdaan ninkan waxa sameeyeyba firqadan sameeyey waa ingiriiska laftiisa isticmaalka waagu indiya haystay ayuu sameeyey oo nebinimo sheegay yidhi muslimiinta inuu ku kala saaro oo dacfigooda ku jebiyo diinkooda ka hadleeyo ayuu doonayey sidaasay yidhaahdaan marka ninkaas culummada iyo firqadiisa qaadiyaaniyada la yidhaahdaa waa muntashir wey yacni ma ahan wax indiya keliya ku kooban ma aha waxay ku dhex jiraan yacni khaasatan weliba dhulka reer galbeedka aaday ugu badan yihiin waxay ku nool yihiin yacni oroba masaajidiyay ku leeyihiin america masaajidyay ku leeyihiin duwalka carabta qeyb ka mida masaajidyay ku leeyihiin afrikaanka dhexdiisa masaajid ku leeyihiin ma ogtay masaajidka nairobi inuu ku dhex yaalla ay leeyihiin masaajidka bangani ku yaalla ayagaa iskale waa taqaanaan masaajid axmediya la yidhaahdaa halkaasu ku yaalla qaadyaaniyiina la yidhaahdaa marka firqadaasi yacni waxa weeyaan waa firqa nashaad lahoo shaqayso wey firqa nashaad lahoo dacwadooday wado oo aanan yani aaminsan nabilaahi moxamed inuusan ahayn khaatam اlambiyaai wاlmursaliin inuu yahay ma aaminsana waxaa ka dambeeyey leeyihiin ninkaas hulaam axmed mirza hulaam axmed ayaa nebi ahaa oo rasuul ahaa oo ilaahay uu soo diray allah ii waxyooda buu yidhi saasuu waagaas la soo istaagay weeyaan culammada muslimiinta ah fataawi badan bay ku leeyihiin dad badan oo maaragtay weliba majaamicda waaweyn waxay fatwoodeen firqada inay firqa kaafira tahay inay gaalo yihiin ayay fatwoodeen waxaa ka mid ah maala majmac اfiqhi ataabic liraabiaة اcaalam اislaami raabiadan raabiaة اcaalam اislami la yihahda majmaca waafaqsane culammada waaweyn ay ku kulansan yihiin ee fiqhiga ah way gaalaysiiyeen waxaa gaalaysiiyey haddana majmaca kaleo majmac اlfiqhi اislaami la yidhaahdo ataabic limunamaةi mutamar اislaami munadamaةi muctamar اislaami ururka islaamka la yidhaahdo ayaguna majmacoodii fiqhiga ahaa way gaalaysiiyeen waxaa ka mida dadka gaalaysiiyey firqadaasi qolada la yidhaahdo hay-ata kibaar alculamaa oo dowladda sacuudiga culammadooda waaweyn oo hay-addooda ugu sarraysay way gaalaysiiyeen nimanka axmadiyada la baxay ama qaadiyaaniyiinta la yidhaahdo waxaa kaloo jira culamo badan oo fataawo soo saartay culamaa misra masar culammadeeda way gaalaysiiyeen culamaau shaam way gaalaysiiyeen culamaa lmaqrib way gaalaysiiyeen culamaa lhindi way gaalaysiiyeen culamaa bakistan way gaalaysiiyeen kullu waxa weye kufaaray ka dhigeen weeye marka dadkaas yani runtii waa kuwo aanan muslim ahayn cid alle ciddii nabiyulaahi maxamed kadib rasuulaa rumaysan rasuul baa jiro rumaysan oo nebi maxamed ka dambeeyey waa kaafir weye diinka islaamkana wuu ka baxay weye firqadaas marka maalin dhaweyto anagoo masaajidkan jaamiya mosco ku tukanayo ayaa markaan tukaday nin wadaada ii yeeray markaasuu wuxuu yidhi bal kaale ninkaan ila dhegayso nin kale soomaaliya wey markaasuu ninkii noo sheekeeyey anig wadaadkii kale wuxuu yidhi nin iska baagamuudaan ahaa buu yidhi xoolo ma haynin marka nin qaraabo kora aan nahay baa ii yeehay markaasuu wuxuu ugu yidhi waryaa ah, nin iska maskiinaad tahay xoolona ma haysatide ka waran haddaa shaqo kuu raadiyo wallahi waxba kama qaba aruuri shaqa haddaa isiiso waba kama qabo wuxuu yidhi marka niyahow qolaan kuu geyn doonaa qoladan kuu geeya laakiin adiga caqiidadaada iska hayso waxooda rumayn balaayo kaley wataan laakiin ka shaqayso haye iwad sidii laii wadaa masaajidkii bangaani laigeeyo yii nimankaasaa laii geeyo yii waa ila heshiiyeen waxay ugu yidhaahdeen ninkaa laftiisaa shaqada ka tegi rabo wuxuu yidhi anigaa la idira hadda ka hor oo ka soo shaqeeyey masaajida madheere eria ka soo dhiso masaajida ayagu leeyihiin aan erada madheere ka soo dhiso leeyahay dhulkaas gobolkaasi ka soo dhiso marka adigana waxaa lagaa rabaa dadkaagii lacagaa laguu dhiibayaa masaajidda inaa geysid madhabkaana aa baa la rabaa marka nimayaho wadaadkiiba marka hore la tashada markaas anuu wadaadka ii yeeray markaasuu r maxaa yeellaa nimanyaho baahina waa ehaysaa shaqadaanna saanaa laiigu soo bandhiga maxaa yeela war ilaahay risiq ku siiye gaalnimaha raasanina ka baxaanariyo waa ka joogsada calaa kulli xaal ninka waa uu diiday marka macnaha waxaan u keenay inay ducaad yihiin oo dadkii soomaalida lafteedii masaajidya dhulkoodii laga dhisayo ay maaragtay ay samaynayaane dadku u dirayaan marka waa khatar wey inkastoo hadda ummadda soomaaliya ay beelahas ka noqoto qaar waa kristaan oo la jahraayo gaalnimadoodii youtubeka haddaa gasho waad yaabi imise kristaan qaar waa shiico oo raafidadiibay ku biireen oo maaratay shiicanimadii caddaysanayaan qaar waa qur-aaniyiin nahay kuleeyihiin oo sunnada nebiga maba ogolin marka ummaddii lafteediibaaba kala daadatayba soomaalidii meel xun bay kasii kusii socdaan qaarna waa kuwan hadda qaadiyaaninimada loo sii wado oo maaragta lala tegayo waxaasna waxa keenaya ugu muhiims ugu yacni ugu wacan kow baahida waa ka mid qofka baahida dhibaatada keenta waa ka mid amni darrada ummadda qabsatay waa ka mid dhibaatadii ku dhacday iyo qabyaaladda isku laayeen iyo waxaas oo barakici tirada badnaa waxaasoo dhan baa sabab u wada ah weeyaan marka ummaddan ilaahi ha u maciino subxaana wa tacaala iyo ummadda islaamkaba allah u maciino marka firqadaas oo firqo xun ah ayaa jirto culammada muslimiintana ay gaalaysiiyeen marka qof walbaba markii lagu yidhahdo axmediyo soomaalida axmediya waxay u yaqaan dariiqo axmediyo la yidhaahdo oo suufiyaah sida qaadiriyadoo kale iyo waa kugu khaldayaan adi axmediyada lafteeda marka inaad tusbax aada tidhaahdo axmediyadiyaan ahay ha dhihin kuwan waa kufaar waa muslimiin ma aha marka qofku inuu ku baraarugo baa la rabaa weeye wa fii saxiixi muslimin risaalada nebiga inay caam tahay ayuu weli shiikhu noo wadaa wa fii saxiixi muslimin kitaabka saxiixu muslimka la yidhaahdaahi imaam muslim saxiixiisa raximah اllahu dhexdiisa waxaa ku sugnaa can abi hurayrata radi allahu canhu abu hurayrana uu maaragtay ka warinaayo sanadkiisa ku warinayo can الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam abu hurayrana nabiga uu ka warinayo qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam fudiltu waa la dheeraad siiyey cala alambiyaai ambiyadii baa la iga dheeraad siiyey bisittin lix khasladood lix arrimood ayaa la iga dheeraad siiyey macnaha ambiyada laigaga fadiloon kaga fadli badanahay ambiyadii kale weeyaan kan koobaad ucdiitu jawaamica alkalima waxaa la isiiyey kalimaad kokooban urursan ayaa la isiiyey jawaamic alkalim yacni fasaaxada nabiy llaahi moxamed ilaahay siiyey buu ahaa jawaamic alkalim waxaa la yidhaahdaa hadal dheer oo aad waxayn lahayd tiro badan baad kelimad kooban kusoo uruurinaysaa hal kelimadoo yaro kooban ayaad maaragta kusoo maarata kusoo uruurini kutubta jawaamicalkalam laga alifana aada u badan tahay oo axaadiista ka mida ah nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam jawaamicalkalamkiisa aad iyo aad bay u badan tahay weeyaan laa darara walaa diraar markii la yidhaahdo waxa weeye sharax dheer u baahan tahay dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk markii la yidhaahdo sharax dheer u baahanta kelimad gaaban wey marka yani kelimaadkaasi wixii la mida ayaa jawaamiculkelim la yidhaahda tan koobaad wey midda labaad waxa weeye wanusirtu birucbi waxaa la iigu gargaaray argagax inay cadowga aniga iga argagaxaan dadka cadaada diinta islaamka u ah markii la yidhaahda nebiyulaahi moxamed baa soo socdo ciidankii sii wato inayba awoodi waayaan inay ka muqaawamayaane ka hortagaan isla dagaalami karin argagax ilaahay qalbiga uga rido kan saddexaad wauxillat liy alhanaa'imu waxaa la ii xalaaleeyey haniimooyinkaa la ii xalaaleeyey ummadihii hore xalaal uma ahayn markay jihaad galaan ambiyadii hore markay jihaadka galaan ee kufaarta xoolo ka soo helaan xoolaha inta meel la dhigo ayaa allah dab inta samada uga soo dejiyo yaa naartaasi cuni jirtay looma ogolan inay cunaan laakiin muslimiinta waa loo xalaaleeyey haniimadan waa kufaartan kelimaadka ilaahay ka hortimid oo la dagaalamayso yani xoolaha laga helaa la yidhaahdaa kan afraad waxa weeye wajucilat liya alardu masjida waطahuuraa wajucilat waxaa la yeelay lii aniga waxaa la ii yeelay alardu dhulkiibaa waxaa la iiga yeelay masjidan meelaan ku tukado masjid ah iyo watahuuran waxaan ku tahaaro qaato meel alla meeshii ay salaada kugu haleesho ilaa amaakin un laga mooye musqulahoo kale iyo xamaamka yani maqbarada iyo qubuurta yacni xerada geela iyo jidka qaaricatu ariiq waddada dhexdeeda waxyaalahaasoo dhan mooye meel kastay salaada kugu qabatahay waad ku tukan haddii aad biyo weydana ayadiyaa tahuur kuu noqonayso haddaad janaabo qabto caradiibaad ku tayamumanaysaa haddii aad weyse aadan weyse qabinoo xadaun asqar uu ku hayo ayadiibaad ku maarata ku weysaysanayoo tayamumaa la yidhaahdaa tahuurkana taas weeyaan wa ursiltu waa la idiray ilى اkhali kaafa midda shanaad waa tana waursiltu waa la i diray ilى dadkii ayaa la ii soo diray makhluuqii kaafatan dhammaantood baa la ii soo diray jini insi makhluuqoo dhan baa la ii soo diray weeyaan waa timidda shanaad wey marka risaalada nabiga inay caam tahay bay ku tusini ilaa qiyaami saaca nabiyllaahi moxamed risaaladiisa caam bay ku tahay weeyaan midda midda lixaad waxa weeye wakhutima biya nebiyaashii ayaa aniga la igu khatimay oo ugu dambeeyo nebi iga dambeeyana ma jiro weeyaan marka arintaas waxay tusaysaa risaalada nebigan inay caam tahay nebiyulaahi maxamed nebi ka dambeeyana inuusan jirine khaatamu alambiyaai walmursaliin uu yahay waman kadaba qofkii beeniyo birisaalati axadin mid oo min alambiyaai ambiyada ka mida iyo walmursaliina rusushii lasoo diray ka mida risaaladiisii iyo caqiidadii iyo diinta oo watay qofka beeniyaahi oo beeniyaahi faqad kafara qofkaasi waa uu gaaloobay biijmaaci lmuslimiin muslimiintana mujmac bay ku yihiin waa ku kulmeen kulanka muslimiinta muslimiinta wax khilaafa dhexdooda ka taagani ma jiro in qofka hal rasuul iyo hal nebi risaaladii oo watay beeniyaahi inuu kaafir yahay wax khilaafa ka taagan ma jire waa ijmaac weeye waa lagu kulmay wax khilaafa ka taaganna ma jiro qaala tacaala allah wuxuu yidhi sarreeye ina aladiina yakfuruuna biاllahi warusulihi wayuriiduuna an yufariquu bayna allahi warusulih wayaquuluuna numinu bibacdi wanakfuru bibacdi wayuriiduuna an yatakiduu bayna dalika sabiila ulaaئika hm اlkaafiruuna xaqa واctadna lilkaafiriina cadaaba muhiina wاladiina aamanuu biاllahi warusulih wlam yufariquu bayna axadi minhm ulaaئika sawfa yu'tiihim ujuurahum wakana allahu gafuura raxiima ina aladiina kuwii yakfuruuna gaaloobayo billaahi alla ku gaaloobayo wa rusulihi rusushiisa ku gaaloobayo wa yuriiduuna doonayo an yufariquu inay kala geeyaan bayna allaahi alla iyo wa rusulihi rusushiisa inay kala geeyaan doonayaahi oo say ku kala geynayaan allah rumaysannahay laakiin rususha ma rabnay leeyihiin rusul ma rabno allana waa rumaysannahay dadkaas oo kale wey wayaquuluuna odhanayo haddana nu'minu waan rumaynaynaa bibacdin rususha qaar ka midaan rumaynaynaa wanakfuru waanu ku gaaloobaynaa bibacdin rusushii iyo ambiyadii qaar ka midana waan ku gaaloobaynaa oranayo wayuriiduuna doonayo an yattakhiduu inay samaystaan bayna daalika arrintaa dhexdeeda oo in qaarna lagu kufriyo qaarna la rumeeyaahi sabiilan waddo ay maarata ku tagaan inay ka yeeshaan doonayaahi heewey jawaabta halkaas jawaabo inada ulaaikadaas marka bayna dalika waa bayna alkufri waliimaan ilaa in rusushii qaar lagu kufriyo qaarna waa rumaysanaha la yidhaahdaa iimaan ma ah marka inay yani wado ka samaystaan bay doonayaan arintaa bayna alkufri waliimaan ulaaika dadka sifadaas leh waa kuwa allahi rusushiisa ku gaaloobay waa kuwa allahi rusushiisa kala qaado waa kuwa rususha lafteeda kala qaadayo qaarna rumaynayo qaarna beeninayo waa kuwa kufriga iyo iimaanka dhexdooda inay wadda ay ku tagaan ka samaystaan iyo diinka yeeshaan doonaye hum ayaga alkaafiruuna gaalada dhabta ah xaqan xaqnimo u gaalada ahi kufaarta ah waa iyaga weeyaan kufaarta gaalnimadooda ay dhabka tahay waa iyaga weey wactadnaa waanwaan diyaarinay lilkaafiriina gaaladii baan u diyaarinay cadaaban cadaab oo muhiinan yacnii ihaano u saaxiib ah mahiinoo xaqiir ahoo liito aad u xun ayaan qiyaamaha ugu diyaarinay buu rabbi leeyahay kuwaas waa kuwii xunxumaa weya kuwii wanaagsanaa ayuu dadka muminiintii buu haddana ku xijin wladiina kuwii aamanuu aamanuu rumeeyey billaahi allah rumeeyey warusulihi rusushiisa rumeeyey walam yufariquu aanan kala geynin oon kala saarin bayna axadin qof oo minhum rusushi ka mid ah qaarna inla rumaynin qaarna ayan beeninin ulaaika kuwaas muminiinta ahe alla iyo rusushiisa rumeeyey rusushoo dhanna dhammaanteed rumeeye aan kala qaadini sawfa mar dambe kol dambe ayuu yutiihim alla siini ujuurahum ajriyaashoodii buu siinaya wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday hafuura alla dhaafid badan oo dembigiisa dunuubta addoommada u dhaafid badan raxiiman haddana naxariisasho badan weeye allah waa alla hafuuro gufraankiisa uu badan yahay raxmadiisuna ay waasac tahayo hadday dadku ka soo noqdaan kufriga iyo xumaanta u dembi dhaafi og haddana u naxariisasho og weeyaan intaas waxaan uga soo baxnay alimaanu birusul alimaanu birusul baa uga soo baxnay qodobkii shanaad ayuu musanifka halkaa nooga gelaya wuxuu leeyahy waliimaanu bilyowmi alaakhir maalintii dambaysay rumaynteedii la rumeeyo ayuu musanifka halkaa noogu dhigay arkaanuliimaankii afaran ka soo baxnay kii shanaad weeyaankan wa huwa yowm alaakhiraha oo la rumeeya wahuwa yani yowm alaakhirada la sheegayaah waa yowm alqiyaama maalintii yowmaalqiyaamo la yidhaahdo wey wamaa yejrii iyo in la rumeeyo wamaa shay yejrii fiihi maalintaas yowmaalaakhire ama yowmaalqiyaamo la yidhaahda dhexdiisa dhacaya oo dureersanaya o soconayana oo min umuurin arrimo ah wa ahwaalin shiddo ah howl iyo dhibaato ah in la rumeeyo yuuqinu ahlu sunnati dadka ahlu way yaqiininayaan bidalika arrinkaa way yaqiiniyaan dadka ahlu sunnaha waxay rumaynayaan qiyaamaha wax dhexdiisa ah oo arrimo ah nicmada dhexdeeda taallo waxay rumaynayaan maaragtay dhibaatada iyo howlka iyo cadaabka dhexdiisa ah ayagoonan arag bay rumaysan yihiin weeyaan kamaa qaala tacaala alla sarreeya siduu uu yidhi wabilaakhirati hum yuuqinuun wa wahum ayagu yuuqinuuna kuwa rume yaqiininaya weeyaan muminiintii bilaakhirati aakharay rumaysan yihiin ahlu marka waa dadkaas yowma alaakhiraha yaqiinsan inuu jiro waa rukni min arkaan اiimaan ka mid ah wey qaala tacaalى waqaala tacaalى allah wuxuu yidhi allahu laa ilaaha ilaa huu layajmacanakum ilى ywmi اlqiyaamati laa rayba fiih wman asdaqu min allahi xadiiثa fii suurati الnisa allahu allah laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudaahi ma jiro ila huwa allah mooye allah ba cibaadadiisa xaq tahay wixii ka soo haroo la caabudana cibaadadiisa baail wey layajmacanakum allah wuu idin kulmin oo idin kulmini wallaahi layajmacanakum adoo idinoo kale weeyaan waa idin kulminaya allah qubuurtiinuu idinka soo saaraya ilaa yowmi alqiyaamati ay fii yowmi alqiyaama maalinta qiyaamaha dhexdeedoona idin kulminaya weya marka ilaada bimacnaa fiih waa lagu fasiraa lanna xuruufuljarki waxaa layidhahda yanuubu bacduhu can bacdin qaarkii qaarka kale naaib buu ka noqdaa wey ilaa yowmi alqiyaama ay fii yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamaha dhexdeeda ayuu rabbi idin kulminayaa laa rayba shakina fiihi yowma alqiyaamaha dhexdiisa kuma sugna inuu imaanayaah wax shakiyo ku jiraay ma jiro adiga yaadanba arkin laakiin waa shay xaqiiqo oo dhacayo weya marka yaa warkaasi sheegay in qiyaamuhu uu xaq yahay allah ayaa sheegay rabbulciza sheegay markaasuu rabbi yidhi waman asdaqu min allahi xadiia waman kumaa qofkeebaa asdaqu ka run badan min allaahi alleh xadiian ay qowlan xagga hadalka yaa ka run badan ma jiro way ilaahay qof ka run badan subxaanahu wa tacaala yacni qof ilaahay ka run badan ma jiro allihii runta badnaa ayaa arrintani sheegay inuu qiyaamo jiro oysan shakina dhexdiisa ku jirin dadkana khalaa'iqdii lasoo saari doono qof walbana la abaal marin doono wey wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi yacni aayadihii qiyaamaha ayuu noo sheegayaa inaana shaki ku jirin qiyaamo inuu jiro aayadaha ilahay qur-aanka uu ku sheegay iyo shiikhu noo tirinaya allah haddana wuxuu leeyahay waina saacata laaatiyatun yani aayad fii suurat اlxijri ku jirto kala baray wey wma khalaqna asamaawaati waاlard wmaa baynahuma ila biاlxaqi waina asaacata laaatiyatun fasfax اsafxa اljamiil aayaddaasuu leeyahay allah samaawaadkan iyo ardadan iyo wax makhluuqaad ah dhexdooda kuma aanan abuurin ilaa xaqnimaan ku abuurnay haddii qiyaamo la yidhaahdo ma jirto koonkaanba ilaahay baailu ku abuuraa imaanayso samaawaadkan iyo ardadan iyo khalaa'iqdan oo dhan alla baadiloo ku abuuraa imaanayso marka ilaahay baatil kuma abuurine xaqnimuu ku abuuray weeyaan waina saacata saacadda qiyaamo waa maalinta qiyaamahe la aatiyatun mid imaanin weeye way imaanaysaa laa maxaalata dalika wax shakiga ku jirana ma laha inay imaanayso waa shay xaqiiqa ah maxaa yeel ilaahay baa sheegay ee fasbax iskaga jeeso nabiy maxamedow kuwan mushrikiintae qiyaamaha diidan aلصفxa اljamiila jeesasho wanaagsan iskaga jeeso faraha ka qaad waxay rabaan kufrigooda ha dhex dabaasheen ka jeeso mar haddaa xaqii ku sheegtay oo maarata iqaamat اlxuja a ku samayso xujadii a ku oogtay waxay rabaan ha sameeyaan faraha ka qaad weya marka waina saacata laaatiyat ayaa maaratay ayay maaratay tusaysaa qiyaamaha inuu jiro weyaan wayadkhulu waxaa gelayo qiyaamahaas fii dalika maalintaa qiyaamaha rumayntooda oo la rumeeyaa waxaa ka mid oo rabaa in la rumeeyo aliimaanu bilbacfi isi soo saaridda qubuurta iska soo saaro rumaynteedii la rumeeyo wa huwa bacfigana isi soo bixintu waxa weeye ixyaa lmowta kuwii dhintay noolayntooda la nooleeyo marka yani mushrikiinta waxay dhihi jireen haddaan dhimanna saa u dhimanay wey yani maaragtay in hiya ilaa xayaatuna اdunya namuutu wanaxya yacni sidaa wey qaarkeenna waa dhalanaya qaarna waa dhimanaya noloshaan mooye adduunkee mid ka dambayso qiyaamo la yidhahda ma jirto ayay ohan jireen tiibaa marka ayuu shiikhu ku radinaya uu leeyahay waa iimaanka waxaa ka mid ah iimaanka qiyaamo oo la rumeeya waxaa soo gelayo aliimaanu bilbacdi markii la dhinto oo dadku baaba'aan in layse soo saaro wa huwa bacdiguna ixyaaulmowta dadka dhintay amwaada makhluuqaadkii dhintay in la soo nooleeyo allah wuu awoodaa subxaana watacaala maadaama markii horeba u abuuray markuu baabao qofkan inuu axadkan inuu nooleeyo allah awood buu uleeyahay wya qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi sareeye wanufiha fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi ila man shaa allah uma nufiha fiihi uqra faida hum qiyaamun yanduruun fii suurati zumar wanufiha waxaa la afuufay fi suuri buunkii baa fasacia marka waxaa dhintay yani fasacia ay famaata wey waxaa dhintay oo suuxay oo eber noqday man makhluuqaad fi samaawaati samadaha ku sugan oo malaa'igtii ah waman fi lardi waman makhluuqaad fi lardi dhulkii dhexdiisa ku sugan oo khalaa'iqdii kale ah ayaa markaa buunka markii la afuufo dhimanayo ilaa man shaa allah allah dadkuu doono mooye wuxuu ilaahay doona isagaa garanaya ciddou rabuu rabbi ka reebaya subxana wa tacala nafadaas waxaa la yihahda nafkat اluulaa baa la yihahda afuufidda ugu horeysay oo maraga israafiil la yidhaahda oo afuufayay ayaa loo jeedaa weeyaan waa midda ay dadka nafkat اlfazac la yidhaahdo ama maarata nafkat sacqi la yidhaahdo ee dadka ku dhiman makhluuqaadka ku baaba'ayaan ayaa la yidhaahdaa uma markaa kabacdina nufika waa la afuufay fiihi suurkii iyo buunkii ukhraa mar kale ayaa la afuufay waa nafqat aaniya la yidhaahda afuufidii dambe oo nafqat lbacfi baa ti laisku soo saaraya weeyaan malagkii baa la noolayn markaasaa la afuuf la leeyahay haddana fa idaa hum waaba ayagoo dadkii makhluuqaadkii qiyaamun kuwa taagan ah oo qiyaamihii bay taagan yihin maalintii qiyaamaha yowm alaakhira waaba ayagoo taaganba yanduruuna ay yantadiruuna maa yufcalu bihim sugayo oo koranayo maxaa lagu samayn doonaa sugayo markaan waa laydin soo nooleeyeye maxaa laydinku samayn doonaa arintaasay sugayaan weyaan faidaa kum qiyaamun yanduruun marka idaada waa tii fujaa'iyada ahayd wey idaa fujaaiya wey mar alla markii la afuufo buunkaasi dadkii durbadiiba qubuurtoodiiba ka soo baxayaan waaba taagan yihiinba weyaan marka waxayna tusaysaa aayaddaasna in bacfi uu jiro la isi soo saaraayo ayuu rabbi noogu sheegay wey wa qaala tacaala allah wuxuu leeyahay kamaa bada'naa wala khalqin nuciiduhu wacdan calayna ina kuna faaciliin ayadan fii suurati alambiya ku jirtaa laakiin waa qaybu ka soo qaatay intii uu istishaasanayay daliishanay unbuu ka soo qaatay yowma natwi samaaa ka tayi sijili lilkutubi kamaa bada'na awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna ina kunaa faaciliin wey maalinta qiyaamaha uu dhacayo samaawaadkan ayaa la duuduubayaa sida adiga buugga a ah iskugu xirto kale kitaabkaada a iskugu duubto oo kalebaa loo duubi allah awoodu u leeyahi inuu duuduubo weya kamaa badanaa sidii aan khalqiga u bila awala khalqin abuuristoodii hore sidaan u bilownay baa nuciiduhu haddana usoo celinaynaa sidaasaan kusoo celinaynaa wacdan ay wacadnaa daalika arrinkaas waanu ballan qaadnay wacdan ballanqaad oo calayna annaga dusheenna ah ayaanu ballan qaadnay weeye marka wacdantaan ficil meesha ka goan an ayaa masdarkaa lagu nasbinaya lagu kordhigaya innaa annaguna kunnaa waxaanu ahayn faaciliina kuwa sameeyo dadku markay dhintaan yani in la soo nooleeyo waxa weye yacni daliil weyn uma baahna caqligana waad ku garan kartaaba allihii adigoo biyahaas kaa abuuray maalan yacni farqiga udhexeeya fiiri manidaa markaa soo qaada alxayawaan almanawi baa la yidhahdaa manidaa markaa soo qaada iyo adiga insaanka farqiga idiin dhexeeya fiiri allaha bani aadamkan caaqilka ahe awoodda ilaahay siiyeye yacni caqligiisii iyo awooddiisii gaaray dhulkii iyo baddii iyo hawadiiba inuu ku safro gaaray biyahaas ka abuuray markuu adig kala siisiibato jirkaadu ciidan ay ku kala baxdo miyuu isku kaa celcelin weynaya waa maya wey allah awooda u leeyahay subxaana wa tacaala waana soo noolaynayaa wey marka in bacigii jiro qiyaamo inuu jiro bacina isi soo saarid jirto ayuu intaa noogu sheegay halkan marka wuxuu ku xijinayaa musanifka yacni in la rumeeyo waxyaalaha la yidhaahdo acmaasha malaa'igta warqadaha ay naga qorto in la rumeeyo wuxuu leeyahy waliimaan macnaha min caqaa'idi ahli sunna wey ama wayadkhulu fii dalika arrinkaas rumaynta qiyaamo la rumeeyaa waxaa soo gelayo waliimaanu aliimaanu rumayn bisaxaa'ifi alacmaali acmaasha qofka bani aadamka camalka uu sameeyey khayr iyo sharba warqadihii lagu qoray in la rumeeyo warqadahaasoo tuctaa yani lagu bixin doono oo la siin doono bilyamiini midigta qofka laga siin doono dadka qaarkii ow amase min waraai uhuuri dhabarka dhabarada gadaashooda laga siin doono bishimaali bidixdana lagaga siin doono yani warkadahaas qiyaamaha markii ay yowma tatiiru suxufa la yidhaahdaa malaa'igtii waxay soo qortay oo adduunka intaan joogno ee naga soo qortay shar iyo khayrba qofka markuu qiyaamo tago wixii lagu xisaabin lahaa wey kitaabkiisaa loo dhiibaa markaasaa adiga akhrisaa laleeyahay kitaabku marka laba wey qolo waxaa laga siiya gacanta midigtaa loogu dhiibaa waa tashriif waay qiimayn waay waa dadka muminiinta ah oo camalkooda oo raajixa khayrka raajixa ahaa wanaagga sameeyey midigtaa laga siinayaa wey qolada kale bidixdaa laga siiya laakiin bidixda see looga siini dhabarkooda ihaana ahaan ayaa laga siiyaa wey dhabarka iyo gacanta gadaalo ka qabsanayaa dhabarku gadaashay gacantii bidixda ku qaadan laakiin dhabarkiisu kasoo qaadanaya waa tan uu leeyahay ow min waraai uhuuri dhabaryada gadaashooda buu kasoo qaadani bishimaali bidixda kusoo qaadanaya gacanta bidixda kusoo qaadaya wuxuu ishaarayaa shiikha aayadda fi suurat linshiqaaq ku jirto wamaa man uutiya kitaabahu bishima waama man uutiya kitaabahu waraaa dahrih fasawfa yadcuu hubuura wayasla saciira qofka kitaabkiisa laga siiyo waraaa dahrihi waraa dahrii iyo dabarkiisa gadaashiisa laga siiyo macnaheedu maaha midigtii inuu ku qaadanayo bidixdiiba waraa dahrihi dhabarkiisa gadaashiisa uga soo qaadanaya wey markii kitaabkaa la siiyobo halaagoo dhan u yeertaa umuur halaag buu u yeertaa naarta saciiro la yidhaahdana wuu galaa buu leeyahay marka aayadihii tusinayey dadka in midigta iyo bidixda laga kala siiyo oo aad u tiro badan ayuu meesha noogu qoray oo fii suurati alxaaqa ka tirsan qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi faamaa man axadkii uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa laga siiyaa fayaquulu wuxuu odhani haa umuu hooya iqra'uu akhriya kitaabiya kitaabkayga iyo akhriya yacni farax darteed uu faraxsan yahay markii kitaabkiisa uu hubsado midigta laga siiyo uu dadkii kale inta u tago u leeyahay kaalay kitaabkaygu waxa iigu qoran akhriyo kaalay arka wanaagii iigu qoran innii anigu danantu waan yaqiiniyey annii aniga mulaaqin mid la kulmi inaan ahay maalinta qiyaamaha xisaabiya xisaabtaydii inaan la kulmi doono waan yaqiiniyey in qiyaamo la xisaabinaya baan aaminsanaa ma inkarsanayn mumin baan ahaa weeyaan fa huwa marka kaasi muminkaahe kitaabkiisa midigta laga siiyey fii ciishatin nolol dhexdeed buu ku sugan yahay nolosha oo raadiyatin raadi ah yacni noloshii lafteediibaa waxaa laga dhigay inay raalli tahay jannadiibaa raalli laga ayada inay raadi tahay macnaheedu ma aha jannada raadi ma ahee saaxibkeediibaa raadiya ah. kii ku dhex jiraybaa raalli noqonaya nicmadan marka maadaama isagii raadi ou noqday baa waxaaba laga dhigay yani maarata shaygii baliiq baa laga dhigoo layidhi ayadiibaaba raadiya weyaan yani saasoo kale wey fii jannatin caaliya fii jannatin janno dhexdeed ayuu ku sugan yahay jannadu caaliyatin sarrayso xagga culuwiga maaratay maxaa la yidhaahdaa xagga masaafada ku sarrayso xagga sharafta iyo maarata qadarka ku sarrayso ayuu jannadaasi ku dhex sugan yahay qofka muminka kitaabkiisa midigta laga siiyey qutuufuhaa jannadaa miraheeduna ay imaaruhaa wey miraheedu daaniyatun mid dhow wey macnaheedu waxa weeyaan qofka saaxibkeeda waa u dhowdahay hadduu jiifo inuu u fadhiisto uma baahna jiifku ku guranaya mirihii hadduu fadhiyo inuu u istaago uma baahnee fadhigiisu ku guranaya yacni hadduu taagan yahay inuu maaragtay e, meel u fuulo geedo u fuulo uma baahnee istaagiisu ku gurtaa weeye waa daaniya qofkaasi u dhowdahay mar kastaba weeye kuluu yuqaalu lahum waxaa lagu odhani dadkaa markay qiyaamaha tagaan muminiinta kuluu cuna aklan cunid oo hanii'an bogaagsi leh marba marka ka dambe aad u bogtaan washrabuu caba sharban cabid oo hanii'an ah bogaagsila caba baa la leeyahay maxaad ku cabaysaan bimaa aslaftum bisababi maa aslaftum wixii aad hormarsateen sababteeda fil ayaami maalmihii alkhaaliyati tegey maalmihii adduunka camalkii wanaagsanaa iimaankii iyo aacadii iyo khayrkii iyo sunnadii aad ku dhaqmi jirteen sababteeda ku cuna baa la leeyahay camalkoodii baana tashriifan loo xusayaa weya qoladaas qoladii muminiinta ahaa ee kitaabkooda midigta laga siiyey oo ahlu ahayd iyo abaalkii la siiyey buu rabbi noo sheegay kuwii cagsigoodii ahaabuu alla nooga sheekaynay wa amaa man dadkii qofkii uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa bishimaalihi bidixdiisa laga siiyo oo dhabarka ka soo qabsado weeyaan fa yaquulu wuxuu odhanayaa yaa laytanii shalaytadayde lam uuta maxaa la ii siiyey kitaabiyahan kitaabkan kitaabkayga maxaa la ii siiyey yani maxaa la iiga dayn waayo kitaabkan la ii siiyeyo waxa iigu qoran la ii tusay xumaantii o dhan baa ugu qoran iyo wixii xumaay o dhan baa ku qoran walam adri maxaa la ii ogeysiiyey maa xisaabiyi xisaabteedu waxay tahay xisaabtaydan maxaa la ii ogeysiiyey maxaa la iiga qaran waaye oon xisaabtan aragtida keliya arag ow arkay baaba murug noqonaysa weeyaan ayadaa murug ku taasoo ka calacalaya marka yaa laytahaa shalaytadaydee kaanad may ahaato dhimashadii aan soo dhintay alqaadiyata tii noloshayda gooysa may noqoto macnaha maxaa mar labaad iisoo nooleeyey wey markii aan soo dhintay qabriga galay ayadanay ku ekaato mid nololoo dhan goynsamay noqoto maxaa dib la soo nooleeyey xayaatadan cusub waa maxay buu leeyay markaasuu yidhi maa aqnaa ma deeqin oo anig waxba ima tarin canii aniga xaggayga maaliya maalkii aan lahaa xoolihii aan adduunka jamcin jiray maanta qiyaamihii waxba ii tari maayo halaka waxaa baaba'ayoo halaagsamay canii aniga sultaaniya awoodaydii ama xujajkii aan urursan jiray waa halaagsameen way baaba'een maanta xujoon haysto lama arka iyo awood aan leeyahay midna ma jirto weyaan calaacalkaa markuu calaacalo allah ma oranay war hebel waa calaacalay haliska daayo waxaa weeye ijraamkan rasulaa loo soo diray caqli baa la siiyey kutub baa loo soo dejiyey haddana xumaantaa rug kastoo ku sameeyey tiibaa marka allah malaaigtii buu la hadlaya u leeyahay khuduuhu qabta faqulluuhu ninkan qofkan calacalayo oo kitaabkiisa midigta laga siiyey mufsidka ah xirxira baa la leeyahay ulliga asal ahaan waxaa la yihahdaa yacni labada gacmood inta laisku xiro haddana luqunta qoorta lagu xiraa la yihahda halkaa lagula soo xiro yaa la yihahda ulliga saasaa loo jeeda gacmihii baa silsilad lagu xiraya ayagoo wada jiro markaasaa garkii halkaa lagula xiraya oo luquntaa lagula xiri faulluuhu xirxira oo silsilad ku xirxira uma markaad xirxirtaan dabadeed salluuhu geliya aljaxiima naarta jaxiima la yidhaahdaa kurida yacni gelid ay gubaysa kurida weeyaan uma markaad gelisaan dabadeed fii silsilatin silsilad oo darcuhaa yacni ay diraacuhaa dhudhunkeeda ama dhudhuminteedu ou yahay dhirirkeedu ou yahay sabcuuna diraacan toddobaatan dhudhun ou yahay faslukuuhu geliya yacni faslukuuhu geliya baa la leeyahay silsilad ama katiinad weyn oo yani toddobaatan dhudhun la eg dhirirka xaggeeda ayaa la leeyahay geliya marka salkigan laba macno mufasiriintu ay ku fasiraan waxay leeyihiin faslu kuwuda isaga dhexgeliya ku duuduuba saha loogu duuduuba isagoo dhan jirkiisa hala gaarsiiyo way ku fasiraan waxay kaloo ku fasiraan maye afka ka geliya dabada ka bixiya ha dhexmarto isaga dham xiidmihiisii iyo calooshiisa iyo ha baabi'iso uurku jirtii o dhan ha baabi'iso macnahaasna way ku fasiraan wey maxaa sababta uu marka cuquubadan ku mutaysta waa maxay inahu ninkaas qofkaas mujrim ka ihi kaana wuxuu ahaa laa yuminu midaan rumaynin bilaahi allihii alcaiimi weynaa adduunka markuu joogo allihii weynaa ma rumaysnayn walaa yaxudu mana uusan tirtirsiin jirinoo kuma boorin jirin dadka calaa acaami miskiin miskiinka quudintiisa ha la quudiyo kuma tirtirsiin jirin marka waxaa la rabaa masaakiinta markay istaagaan hadda masaajidoo kale aad bay dadka masaakiinta ugu tira badan ugu tira badan yihiin masaajidda qaarkeed markuu qofka hadlo waxaa la rabaa aadaab aadaab baa jirto la yidhaahdo qofkii waxaa laga yaabaa dad salaad tukanaya inuu ka dhex qayliyo oo qaylinayo oo dadkii tashwiish geliyo waxaa la rabaa imaamka marka isagaa dadka tujinaye inuu yidha war aamus jibkadha inuu dadka ka aamusiiye baa la rabaa dabadeetana inuu dadka ku xafiyo oo yidhaahdo war u naxariista ninkaa miskiinka loo naxariisto waxaa la siiyo inuu yidhaahdo xadiga waa tirtirsiinta wey dadka masaakiinta in wax la taro oo lagu siiyaahay cadaabka looga badbaadaa naartaa looga badbaadaa walaa yaxudu calaa acaami miskiin miskiin markaa aragtaa horanin hala la dagaalamin waa baahan yahay dhibaa ka qaylisiiyey waxaa la rabaa dhibkaasi war ha kaalmeeyey in la yidhaahdo laakiin qaylada kadaa dadka ha la yidhaahdo salaadaysun dadka ka tashwiishinaya cibaadada imaamkaana laga rabaa inuu dadka ka aamusiiyo weyaan walaa yaxudu calaa acaami miskiini falaysa lahu lyowma falaysa ma ahaanin lahu midkaas ahlunaarka ah alyowma maantadan la joogo haahunaa halkan oo qiyaamaha ah xamiimun yacni qof qariib ah ama sadiiq saaxiib qaraabadiisa ihi uma ahaanin oo oo ka difaaca cadaabkan ka difaaci karaaha ma jiro wey walaa طacaamun cunnana ma laha oo meesha cunno wanaagsanna kuma haysto ilaa min khisliinin yani carow mooye wax kale kuma haysto khisliinka waxay yidhaahdaan wa sadiidu ahli naara la yidhahdaa ahlu markay gubtaan carowka ka daata iyo dhacaanka ka daataa kaasaa la siinayaa raashin looga dhigaya wey ilahay baa ka magagelna subxana wa tacaala walaa acaamun cunana ma laha ilaa min khisliinin carunkaas mooye iyo dhacaankaas ahlunaarka ka daatay mooye cunno kalena ma leh laa yakuluhu kaas cuni maayo ma cuno acaamkaasi cunno uma aha ila alkhaaiuuna kuwa gafay oo kufaarta oo ahlunaarka mooye dad kale cunno uma aha wya qofka naarta gala unbay cuno u tahay oo kaafirka ah wya aayadahaas marka wuxuu noogu sharxay saxaayif alacmaal inay jirto oo midigta iyo bidixda laiska siinayo qofka midigta laga siiyana kan liibaanay uu yahay bidixda kan laga siiyana midka hoogay oo khasaaray uu yahay weyaan waxaa kaloo musanifku meesha noogu sheegi wاliimaanu biاlmawaasiini halka horay ku cadfan tahay wayadkhulu fii dalika waxaa soo gelayo aliimaanu bilbaci baa nidhi aliimaanu bilbaciga horay ku wada cadfan yihiin iyo wاliimaanu biاlmawaasiini miisaankii oo la rumeeyo miisaanadii oo la rumeeyo mawaasiintaasoo tuudacu la dejinayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayaa la dejiyaa falaa tudlamu nafsu naf lama ulmiyo shayan waxba lama ulminayo naf la ulminayo ma jirto weya naf walbaaba waay timid unba waxay la timid ayuu rabbi ku abaalmarinay subxaana wa tacaala weya waa aayadda fii suurat alambiya ku jirtoo kale ou rabbi leeyahay subxaana wa tacaala wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowmi اlqiyaama falaa tudlamu nafsu shaya wain kaana miqaala xabati min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xaasibiin aayaddaasoo kale bay la mid tahay weya marka qofka la dulmin maayo wuxuu la yimid oo wanaag ah lagama dulmiyo haddii wanaaggii uu la yimid awaabtii ay leheen laga nusqaamiyo waa la dulmiye qofkaasi haddii xumaanta uu la yimid ziyaado loogu darana oo loo siyaadiyana waa la dulmiyey labadaba ma dhacayso marka miisaan caadil ah ayaa alla caadil ah ayuu dadkiisa ku kala saaraya w qaala tacaala qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala faman haqulat mawaaziinuh faulaaئika hum اlmuflixuun waman khafat mawaaziinuh faulaaئika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun aayadahaas fii suurati اlmu'minuun ayay ku jiraan laba aayadoo isku xigto weeye hal aayaduu noo qoray aayadda kale wuu ka tegey weeyaan faman faqulat qofkii ay wanaags ay cuslaato mawaasiinuhu miisaankiisa khayrka uu raajic noqdo yacnii camalkaagii baa la miisaamaya khayr iyo shar markaasaa camalkii khayrkaabaad degey oo raajax noqday shartiina way khafiiftay kor bay noqotay fa ulaaika dadkaas miisaankooda uu raajixa noqday hum ayaga almuflixuuna kuwa liibaanay oo guulaystay waa ayagu waman khafad dadka ay fududaato mawaasiinuhu miisaanadiisu ay fududaatana fa ulaaika kuwaas aladiina kuwii way khasiruu anfusahum naftooda waayey oo khasaaray fii jahanama naarta la yidhaahdana khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyaan saasuu rabbi leeyahy subxana wa tacaala marka miisaanka waxa la yidhaahdo in la rumeeyo sida suxufta loo rumaynayaa inuu miisaan jiro inaan rumayno weeyaan waa min caqaa'idi ahli sunna waljamaaca ayay ka mid tahay miisaankay markaasi culammada saddex bay ku sheegaan saddex baa lagu sheegaa miisaan waxaa weeye sidaan sheegnay camalka in la miisaamo acmaashaa sida haddaba maaragtay faman aqulat mawaasiinu waman khafat mawaasiinu acmaashii baa la miisaamayaa camalkaa la miisaamaa taa waxa weeye waa khayrkaadii iyo shartii aad la timid yaana miisaamaa qaybta koobaad wey waxaana ka mida maalan siduu nabigeenna sheegay yani maarata xadii muttafaq calayhi ahaa wuxuu yidhi kalimataani khafiifataani cala lisaani aqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila raxmaani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim yani labadaa kelimo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim waa laba kelimo oo carabka ku khafiifa oo aan ku cuslayn kelimataani khafiifataani cala lisaan carabka waa ku fudud faqiilataani fi lmiisaan miisaanka qiyaamana way cusleeyaan marka markaad badiso subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim aad badiso waxaa weye ilaahay baad nasaxday subxaana wa tacaala barrinta qiyaamaha miisaankaada kuu cuslayna xabiibataani ila raxmaan allihii raxmaankana waa laba u jecel yahay waa labadaa kelima aad buu u jecel yahay allah kugu jeclaanayo kelimaadkaa markaa badiso marka amaaha camalka la sameeyaa in la miisaamayo nusuustaasaa tilmaamtay weyaan qaybta labaad kutubta lafteeda iyo warqadaha in la miisaamayo yacni camalkii khayr iyo shar markuu yahay waa shay macno ah wey macno wey isagoo macno aha la miisaamaya oo shay la taaban kara aanan ahayn laakiin camalkii kutubtii lagu qoray lafteedana waa la miisaamaa kitaabka laftiisa ayaa la miisaamaya xadiidka xadiiu bitaaqa oo kale waad garanaysaan ninkii sagaal iyo sagaashan kitaab oo diiwaano waaweyn lasoo hordhigay oo weligiis waxuu khayr sameeye la arag ayaa ilaahay subxaana wa tacaala kelimatu tawxiid oo laa ilaaha ila allah ayaa la siinaya markii la yidhaahdo inta kitaabka akhri la yidhaahdo ouna inta akhriyo yidhaahdo wax khayra ugu jira markuu waayo oo inuu hanaagsamay ou garto ayaa la leeya war wax khayra ma samaysay markaasuu le maya rabbiyo malih wax khayroo sameeyey male horta waa la qirsiinaya waxaa ma samaystay haa amaa laguu been abuurtay malaa'igteeda kugu been abuurata maya anaa sameeyey buule wuu qiraya markaasaa wax khayra ma haysataa markaasuu wax khayr weligee ma samayn mana haysto kaasaa lagu haysataa laa ilaaha ila allah kelimadaas ay ku qoranta bitaaqiir yacni aloo soo saaraa warqadaas markaasaa la leeyahay u miisaama markaasuu wuxuu leeyahay ilaahayo maxay ka taraysaa warqadda airtaab sagaal iyo sagaashankan diiwaano mid walbaba meesha aragu ku dhammaado uu la egyahay maxay ka tari doontaa markaasaad u miisaamo wixii khayr lagaa lagaa hakaran maayo kelimadaasaa marka raajix noqonayso maxaa yeele laa yadqulu cala smi illaahi shay-un buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha illa allah bitaaqadii yarta ahayd baa raajix noqonayso oo diiwaanadii la miisaamayo sagaal iyo sagaashankii mad sar la ekaa ayadaa ka raajix noqonayso marka fadliga ilaahay subxaana wa uu siiyey ayay ka mid tahay laakiin qofkaasi yuu noqon doonaa macalima mafaaraxba ma yaa garanay lama oga ilaahay baa yaqaana ha isku hallaynina camal falo shaqayso khayrka samee wanaag samee adiga in qof walba in la yihahdo kitaabkaasa lasoo bixinaya adiga inuu noqon doonaa ma hubtid soo maa lama hubo marka adiga camala lagu dira shaqayso waa taa weyaan camalka midka saddexaad waxaa weeye shaksiga laftiisa in la miisaamo qofka laftiisaa la miisaamaya qofka laftiisa in la miisaamayo qiyaamaha nusuus baa tilmaamayso waxaa tilmaamayo xadii yani maaragtay imaamu lbukhaari fii saxiixihi ku sugan xadiidu abi hurayra nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inahu layaأti الrajulu alcaiimu الsamiinu ywma اlqiyaama laa yazinu cinda اllahi janaxa bacuuda iqra'uu in shiئtum falaa nuqiimu lahum ywma اlqiyaamati wasna yani wuxuu leeyahay waxaa imaan doona maalinta qiyaamaha nin weyn oo cayilan oo aad u weyn oo buuran maalinta qiyaamahu imaan doonaa laakiin ilaahay agtiisa aanan kanaaco garabkeeda qadarkiisa uusan dhamayn markii la miisaamo miisaankiisa kanaacada ay ka maarata garabkeeda uusan la ekayn markaasuu yidhi akhriya falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna aayaddaas uu rabbi leeyahay akhriya buu leeyahy maalinta qiyaamaha wax wasnayo siinayna lama arko waxaa ka mida ah tusinayo xadiidkii isagana maarata cabdulahi bn mascuud oo yani imaamu axmed fii musnadihi oo ku warinay fii musnadihi oo ku warinayo cabdullahi bn mascuud ayaa saxaabada inta israaceen ayuu isagoo meel duura joogaba wuxuu damcay inuu geedkan cadayga la yidhahdo inuu goosto markaasuu geedkii laalay geedkii markuu tafay baa saxaabadii ag joogtay inta arkeen qosleen nabigana waa la joogaa markay qosleen nabiga wuuu yidhi war maxaa ku qosasheen markaasuu yidhahda rasuulka ilaahayow yani dhudhummadiisaan miiqmiiqanaan ku qosanayna caatada ah markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wاladii nafsii biyadihi lahumaa afqalu fi lmiisaani min uxudin allihii nafteeda ay gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartay labadaa lugoodoo cabdillahi mascuud aad arkaysaanoo maarata caatada ahi waxa weye miisaanka buurta uxud ayaa ka culays badan buu xagga miisaanka qiyaamo ayaa ka miisaan badnaanay labadiisaa lugood baa marka in la miisaamayo culammadana way ka qaataan dadka qofkiisa laftiisa in la miisaamayo weya wliimaanu bishafaacati fii dalika almowqifi waliimaanu yani waxaa soo gelaya aakhare oo la rumeeyo wayadkhulu fii dalika aliimaanu rumayn bishafaacati shafaacadii nabiyulaahi moxamed iyo ambiyada iyo rususha ay lahaayeen fii dalika almowqifi maalinta qiyaamaha mowqifka marka la taagan yahay shafaacadeedii baa soo gelayso wahiya shafaacaduna anwaacu noocyo weeyaan shafaacada way qaybsantaa waxay u qaybsantaa qayb nebiyulaahi maxamed ku khaas ah iyo qayb lala wadaago oo ay ambiyadii iyo saalixiintii iyo shuhadadii iyo ay la wadaagayaan ayaa ka mid ah weeyaan wuu noo tirinaya marka anwaacdii o dhanba wuu noo keenaya shiikha raximah llahu tacaala tan koobaad ashafaacat alcudmaa baa la yidhaahdaa ashafaacatu shafaacadii alcudmaa khaasat waxay gooni ku tahay binabiyi muxamadi sal اllahu calayh wasalam nabiylahi muxamed keliyay gooni ku tahay wadalika arrinkaasna shafaacada waqtiga ay dhacaysahay xiina yashfacu marka uu nabiyulaahi muxamed shafeecayo fii ahli اlmowqifi maxsharka dadka taagan ee mowqifka carasaat اlqiyaama taagan oo maarata uga shafeecaya allah liyuqdaa baynahum in la kala saaro oo dadka qof walbaba la kala xukumo ayuu nabiylahi maxamed u shafeeci yani sida nusuusta ay tilmaamto maadaama haraad badan uu jiro qoraxdana lasoo dhoweeyey ay dhowdahay dadka ay dhididayaan rafaad badan ee carasaat uu taagan yahay ayay dadku markay joogi waayaan bay waxay u tegayaan ululcasmi min arusul sida xadiisa saxiixa ay tilmaamayso xadiis shafaaca oo awiil xadiis dheer buu ahaa yani sidoo nabigeenna noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxay u tegayaan nabiyulaahi nuux waxay leeyihi rasuulka ugu horreeye lasoo diray baa tahay kaala noo shafeec oo dhibka aan ku sugannahay waad arkaysaaye allah nooga shafeec bay odhanaya markaasuu cudur daaranaya waxay u tegayaan nabiyullaahi ibraahim markaasay sidoo kale u sheeganaya wuxuu ka cudur daaranaya wuxuu leh orda aniga cid kale aada nabiyullaahi muusey aadayaan nabiyullaahi muuse baa sidoo kale ugu sheeganaya wuu cudur daaranaya markuu cudur daarta buu leeyahy maya ciise aada iga taga dad kale raasada nabiyullaahi ciisey u tegayaan sidoo kale bay u cudur daaranayaan nabiyullaahi ciisena calayhim salaatu wasalaam ambiyada afarta ahoo ululcasmi min arusul ayaa mid walbaba uu cudur daaranaya cudurdaar uu sheeganaya oo leeyahy aniga ahalkeedii ma ahi buu leeyahy markii halkaa ay marayso ayay nebilaahi moxamed u imaanayaan markay u yimaadaana arrinta u sheegaan nebigu wuxuu yidhi fa aquumu waan istaagayaa fa aatii taxta alcarshi carshiga alle hoostiisaan tegaya fa aqacu saajidan lirabbii caza wajal allaan u sujuudaya sujuud baan wejiga dhulka u dhigaya uma yaftax اllahu calaya wayulhimunii min maxaamida waxusni اhanaa'i calayhi shaya lam yaftaxuu calaa axadin qabli markaan sujuudo ammaan iyo maarata madxi iyo ahanaa wax la yidhaahdo oo alla aan ammaano ayuu rabbi ii furayaa oo aan horay cid kaloo hortay alla ku ammaantay aynan jirin baan rabbi ammaanaya anoo sujuudda ku jiro ayaan ilaahay ammaanayaa buu yidhi markaan ammaanta rabbi ka badiyo yaa fa yuqaalu waxaa la odhanaya muxamed irfac ra'sak sal tucطa ishfac tushafac maxamedow madaxaada kor u qaad waxaa rabto weydiiso waa lagu siin markaasoo shafaacada weydiisa markaasaa le waa lagaa shafeeca aqbalaya shafaac baa la leeyahay markaasaa khalqigii la kala xukumayaa oo mowqifka lagu kala dareerinaya weya shafaacadaasi waa shafaacat lcudmaa baa la yidhaahdaa nabiyulaahi maxameda iska leh riwaayaadka qaar waxay leeyiin ana laha ana laha buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam shafaacada labaad wa shafaacatu shafaacadii weeye oo fi istiftaaxi baabi اljannati liahliha jannada irideeda furitaankeeda oo la talbaahi ahalkeeda loo talbaahi waa shafaacada labaad weeyaan wahiya khaasat bاnabiyi sala اllahu calayh wasalam ayana nabigaa iska leh calayhi salaatu wasalaam lalama wadaago ahlu jannaha markii dadkii jannada loo xukumo oo la yidhahda jannadii aada ayay jannadii irideedii tegayaan lagama furaayo marka albaabkii albaabka laga furi maayo yani sida imaamu muslim xadiidkii saxiixii ku sugan oo warinayo oo ka warinaya anas ibni maalik radi allahu canhu wuxuu leeyahay markii dadkii ay hor dhooban yihiin ahlu jannadii iridii jannada ay dhooban yihiin ayuu rasuulku wuxuu leeyahay aatii baaba aljannati yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha jannada irideeda baan imaanaya fa astaftixu in albaabada la ii furo ayaan weydiisanaya markaasa fayaquulu alkhaasinu jannada malagii ka shaqaynayabaa wuxuu leeyahay man anta adigu waa kuma markaa jannada aad furitaankeeda albaabadeeda weydiisanaysaay adigu yaa tahay waa keebaa tahay fa aquulu muxamed muxamed baan ahay baan leeyahi muxamed baan ahay markaasuu fa malagii wuxuu leeyahay bika umirtu anlaa aftaxu liaxadin qablak waxaa lay amro rabbii amray cid adig kaa horaysa inaanan u furin markaasaa loo furaa jannadii albaabkeedii loo sameeya wey taana nabiyulaahi moxamed baa iska leh salawaatu ullahi wasalaamu calayhi midda saddexaad wاshafaacatu fi takfiifi اlcadaabi canman yastaxiquhu wاshafaacatu shafaacadii wey fii taxqiiqi اlcadaabi fii takfiifi اlcadaabi cadaabka fududayntiisa la fududeeyo canman dadna laga fududeeyo yastaxiquhu cadaabkii mutaystay qole la cadaabi lahaa cadaab xun la cadaabi lahaa ayuu ilaahay ka fududaynaya bishafaacati nabiy laahi muxamed salawaat lahi wasalaamu alayh wa hiya iyaduna shafaacadan oo dadka cadaabka laga fududaynayaah khaasatun waxay ku gooni tahay binabiyi sal allahu alayh ali wasalam nabiylahi muxamed bay ku gooni tahay xiina yashfacu marka uu shafeecayo fii camihi adeerkii oo abi aalibin abu aalib ahaayee shirki iyo kufri ku dhintay oo u shafeecayo muxuuna ugu shafeecayaa liyukhafafa in laga fududeeyo anhu yani canhu abu aalib in laga fududeeyo alcadaabu abu aalib waa la naaraya cadaabkan ku jira laakiin in cadaabka laga fududeeyo cadaabkaasoo fii naari jahanama naarta jahanama dhexdeeda ahaaday in laga fududeeya buu nabiyulaahi maxamed oo allah u weydiinayaa markaasuu rabbi ka aqbalaya wadalika arinkaas abu aalib muxuu ku mutaysta marka cadaabka laga fududeeyo wadalika arinkaas waxa weeye jazaaa ma shay abaalmarintii oo abu aalib laga abaalmarinaya kaana ou ahaa yaxuutuhu nabiga mid koobo oo ilaaliyo oo ka ilaaliya cadowga ka dhowri jiray mushrikiinta kaleo ka ilaalin jiray wayaqdabu lahu isagoona u caroon jiray dartiis markii nabi maxamed wax la yeelo waa xanaaqi jiray qurayshna way ka joogsan jirtay maalintay quraysh ku dhiiratay waa markii abu aalib oo u dhintay nabiga lasoo dhagaxyeeye maka laga saaray daaif lagu dhibay meel walba dhibaatada lagu gaarsiiy ilaa uu hijrooday ay gaartay laakiin intuu abu aalib noolaa isagoo mushrik ah haddana wuxuu difaaci jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka taasuu ku badbaaday weeyaan arrintaasna waxaa tusayo xadiidka imaamu lbukhaari imaamu muslim ay wariyeen cabaas bni cabdilmualibna oo nebiga adeerkiinana oo uu nebiga ka warinayo cabaas baa nebiga la hadlo wuxuu ku yidhi maxaad adeerkaa u tartay buu leeyahy maxaa yeelay adeerkaa wuxuu ahaa fainahu kaana yani yaxuutuka buu yidhi waa ku ilaalin adoo ku koobay ku ilaalin jiray wayaqdabu laka aduuna kuu caroon jire maxaa u tartay adeerka waa markuu dhintay kabacdi maxaa u qabatay buu yidhi qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam huwa fii daxdaaxin min naarin walowlaa ana lakaana fi darki اlasfali min annaar yani wuxuu abu aalib cadaabkiisa waxa weye fii daxdaaxin min annaar daxdaax waxaa la yidhahdaa webiga iyo badda iyo meesha laga galo jiinka meesha la yidhaahda iyo maxaa la yidhaahdaa yani hiraqa iyo wixii la yidhahdo ayuu ku jira yani naartii gudahii lama geynin meeshaasuu ku dhex jiraa wey haddaanan aniga ahayna naarta meesha ugu hooseysuu geli lahaa buu yidhi abutaalib oo kufrigiisa geyn lahaa intaasaa marka nabiyulaahi maxamed oo alla uga shafeecay laakiin isla markaasi abu aalib wuxuu u haystaa maa yaraa ana axada ashadda minhu cadaaba yani maca anahu ahwanu ahli naari cadaaban markaas yani wuxuu u arkaa nin ka cadaab kululba inuusan jirin cid ka cadaab kululba inaysan jirin asagoo midka ugu cadaabka fudud ah abu aalib weeyaan marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam bay taasna khaas ku tahay weeyaan washafaacatu fii rafci darajaati midda afraad washafaacatu shafaacadii wey oo fii rafci darajaati aqwaamin dad darajooyinkooda kor loo qaado dad darajooyinkooda kor loo qaado oo ah min ahli ljanna ahlu ka mid ah dadka ahlujannaha ka mid a ah darajooyinkooda kor loogu qaado yacni qofaa darajadiisii hooseysa jannaduu galay laakiin darajo hoosuu ku jiraa markaasaa loo shafeecayaa si darajadiisa kor loogu qaado shafaacadaasi marka yani waxaa la yidhaha qiila waxaa la yidhi buu yidhi shiikhu ina dalika arinkaasi khaasun binabiyi muxamadin sala allahu calay wasalam nebiga ku gooniya nebiga keliya iskale dadka darajadooda hooseyso in ilaahay inta u weydiiyo darajo sare la siiyo waqiila waxaa la yidhi laysa khaasan bihi sal اllahu alay wasalam nabiga gooni kuma aha nabiga gooni kuma ahee dad badan baa la wadaagayo shafaacada goonida ahayd ma aha maxaa yeele qur'aankaba fii suurati tuur oo kale allah wuxuu leeyahay wاladiina aamanuu wاtabacathum duriyathm biiimaani alxaqna bihim duriyatahum yacni dadka ay owlaadooda aabbayaashii owlaaddii muminiin ayagoo ah ay dhinteen isla markaana jannadii ay galaan laakiin aysan isku darajo ahayn aabbayaashiibaa sareeyo wiilashiibaa ilmihiibaa hooseeyo ama ilmihiibaa sareeyo aabbayaashiibaa darajo hoose joogo alxaqna bihim duriyatahum u ilahay leey waan haleeshiinayna qolaba mar kastaba aabbayaashii iyo owlaadooda waa laisku geeya meel kasta aan iskugu darajadaasna shafaacadaasi ku timaada waa midaasna yani ku gooni ma aha nabiga calayhi salaatu wasalaam midda shanaad oo shafaacaadka ugu dambayso washafaacatu fii ahli lkabaa'iri dadka ahlu kabiirada ah dunuubta waaweyn la yimid shafaacadooda loo shafeeco wa hum dadkaas dunuubta kabiirada la yimidna alcusaata kuwa caasiyiinta ah weeye oo min almuwaxidiina dadka ahlu tawxiidka ka mid ah w qofkan waa muwaxid w shirki lama imane allah uluuhiyadiisii rububiyadiisii sifaadkiisii asmaadiisii waa aaminsan yahay sunnadiiyu haystaa laakiin cisyaan buu la yimid yani dunuub kabiiraa buu galay kamaa uusan tooba keenin intuu adduunka joogay sidiibuu marka naar ku galay allana ma cafinin sidaasuu naar ku galay cusaad baa la yidhah dadka cusaat lmuminiin waa la cadaabaa iyagana aladiina kuwii weeye dakhaluu naara naarta galay bidunuubihim dunuubtooda ku galay maxayna yani dunuubtooda sababteed bay ku galeen maxaa loogu shafeecayaa liyahrujuu inay ka soo baxaan minhaa naarta inay ka soo baxaan ayaa loogu shafeecaya yashfacu bidalika arintaas waxaa shafaacayo oo dadka cusaat lmuwaxidiin dadka muwaxidiinta caasiyaashooda kuwooda caasiyaashooda dunuubta kabiirada ay ka dhacday ayagoon toobo keenina ku dhinto saa naar ku galay waxaa u shafeecaya buu yidhi rasuulu llaahi sal allahu calay wasalam rasuulka nabiylahi maxameda u shafeecaya waayruhu rusushii kale oo min almursaliina rususha ka mid ah nebiga kuwa aan ahaynoo min almursaliin rususha kale ka midaana way shafeecayaan weya wlmalaaikati malaaigtii min almalaaikati ka midaa ah shafeecayo wsaalixiina dadka suusuubanee wanaagsan baa shafeecayo washuhadaai dadkii jidka ilaahay ku dhinto shahiidiinta ahaa litakuuna kalimatllahi alculya u dhintay kuwaasaa shafeecayo weya waxaa kaloo shafeecayo wlqur'aanu qur'aankiibaa shafeecayo wasiyaamu soonkiibaa shafeecayo oo saaxiibkiisa u shafeecayo shafiicaani labadan qur-aanka iyo soonkuba way shafeecayaan liasxaabihima dadkoodiiba u shafeecaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yacni qofka saaxibulqur'aanka ah qur-aankana ku dhaqmo yani axkaamtiisa iyo xuruuftiisaba ilaaliyo kuna dhaqmo wuxuu amray wuxuu ka reebana ka haraayay yani qofkaas qur-aanka u shafeecay maalinta qiyaamaha weliba nabigeen wuxuu leeyahay waxa waye taqdumhu suurat lbaqara wa alu cimraan qur-aankii baa shafeecayo allah u weydiinayo waxaan usoo hormaraysa suurat lbaqara iyo suurat alcimraan usoo hormarayso tuxaajaani can saaxibihima saaxibkooday u doodayaan labadoodii ay leeyihiin allahayow annagu habeenka nagu soo jeeday annagu nagu dhaqmi jiray awaamirtaadi nawaayidaadu qaadan jiray qur-aankaa shafeecayo soonkuna sidoo kale uu shafeecaya maalinta qiyaamaha wey wakada waxaa kaloo la mida uu shafeecayo wlaad lmuminiina muminiinta caruurtoodii ayaa shufacaau kuwa shafeecaya ah liaabaaihim aabbayaashoodaba u shafeecaya aabbayaashood ba u shafeecaan shantaas ayuu noo sheegay shafaacadan marka weyn hafaacatu shafaacatu maarata alcusaati walmuwaxidiin cusaat almuwaxidiin ama shafaacatu fi ahli اkabaa'ir waxa weeye nebigeena gooni kuma ahee waxaa shafeecayo ambiyadii rusushii malaa'igtii saalixiintii shuhadadii qur'aankii soonkii yani maarata awlaadii waalidkii kulli waa shafaacayaan weeyaan shafaacadaas waa shafaaca la wada wadaagayo shafaacada marka la yidhaahdo shafaacada markii baabu shafaaca laga hadlayo dadku saddex qaybood bay uqaybsan yihiin shafaacada baabkeeda marka laga hadlaa saddex qaybood ay uqaybsan yihiin qolo waxay ku kadsoontaa oy khuluwi ku samaysaa dadkooda saalixiinta ah iyo maarata dadka wanwanaagsan ayay ku xadgudbaanoo waay maaragtay waxay ka raadsadaan shafaaca weydiistaan noo shafeec bay leeyihiin shafaaca weydiisanaya yacni qof dhintay amwaadii qabri ku jiro nin saalix ahaa ayuu wuxuu leeyahay shafaaco weydiisanaya inuu shafaaco weydiisto ambiyadii saalixiintii buu weydiisanaya shafaacada allah iska leh marka qof buu weydiisanayaayuu leeyahay ii shafeec sidii mushrikiintaba ay dhihi jireen asnaamtooda markii la weydiiyo maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfaa bay dhihi jireen yani ma caabudayno inay ilaahay noo dhaweeyaan mooye wax kale allah wuxuu leeyahay wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaai shufacaauna cinda allah ilahay agtiisa kuwaana nooga shafeecayo ayay mushrikiintu ohan jireen marka qofka qof dhintay weydiisanaya shafaaco isii dhahayo ama nebi ha noqdo ama rasuul ha noqdo ama saalix ha noqdo ama maarata qofka ha noqdee shafaaco uma heli karo ilaah iskale subxana wa tacaala shafacada waxaa la raba ilahay in la weydiisto ilaahayo shafaacada nabiy llaahi maxamedna si inaan raana la lanna shafaacada nebigu ma laha allah siiyey ilahay baa iskale shafaacada qul lilaahi shafaacatu jamiican u ilahay qur-aanka ku leeyay shafaacada allah iska dhammaanteed ciddou rabo ku karaameeyaa marka inaad tidhaahdid sida hadda maalan kitaabka mawliidka la yidhaahdo ama maaratay oo la akhriyo ku qoran oo kale qasaaidka sharafulanaamka qeybta la yihahdo ku qoran qasiidabaa ku jirta u leeyahay arju shafaacata min muxamed low kuntu artakib muxaram arju shafaacata min muxamed nabi maxamedaan shafaacada ka rajeynaya low kuntu artakib muxaram aanbaa noqda mid xaaraan dul fuulayba aan noqda xaaraan la imaade sax ma aha waxaa la rabaa shafaacada ilaahay baa la weydiisanaya inaad tiraahdid allah ayow shafaacada nabiyulaahi muxamed isii ilaa nabiga ma lehe allah iska lehe iga qaybgeli dadku u shafeecaya ugu dar inaad tirahdid baa la rabaa qoladaas waxa weeye waa qolo huluwi ku sameeye shafaacada oo shirki la yimid alla wuxuu lahaa dad kale wax ugu daray bay noqonayaan waa madmuumiin wey qolada labaad waxa weeyaan waa kuwa muctasilada iyo khawaarijta la yidhaahdo almuctasila waalkhawaarij oo ahlu sunnaha khilaafay maxay ku khilaafeen ahlu sunnuhu waxay qabaan qofka yacni maaragtay muslimka ahee ka ahi ee dambi oo ka dhacay kabiiro ah asagoon ka tooba keeninna dhintay fii mashiiat illahi inuu ku sugan yahay shiikhana uu noo keeni doonaa baab dhan buu noogu caqibi doonaa mashiicada ilahi inuu ku sugan yahay marka hadduu doono ilaahay waa cafiyaa hadduu doonona waa cadaabaya mar hadduusan rabbi cafinine naarta ou galo waa loo shafeecaa nusuus badanaana tilmaamaysa in loo shafeecayo oo uu ka soo baxayo man kaana fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan qofka yani shaykan ugu yaro iimaan qalbigiisa uu ku jiro naarta inuu isku waarayna laga soo saarayo muctasiladii khawaarijta waxay leeyihiin marba haddii uuba dembi kabiiraan la yimid waxay leeyihiin cuquubada adduunka khawaarijta waxay leeyihin waa kaafir wey maalan wuu sinaystay waa kaafir wey xoolow xaday waa kaafir wey yacni maaragtay qofkuu dilay waa kaafir wey waaba diinku ka baxay kaafir bay taagan yihiin saasay odhanayaan laakiin muctasiladu waxay leeyihiin maya yani waxaan leenahay waa mansilatun bayna almansilatayn islaamkana waa ka tegey oo muslim ma aha gaalnimadiina ma gaarina meel dhexuu taagan yahay marka mansila bayna almansilatayn waa talaacub mujadido diinka ku ciyaaraya maba jira mansila bayna mansilatayn wax la yidhaahdo labadaasuu dhex joogaa muminna ma aha kaafirna ma aha oo muxuu yahay hadduusan muslin ahayn oo kaafirna ahayn waa waa ay la yimaadeen bay ka mid tahay adduunkaasay cuquubada isku khilaafsan yihiin ama aakhira miya cuquubada aakhare miya wasaga mid waxay leeyihiin waa mukhallad fi naar mar haddou dembi kabiira inta ku dhaco asagoon ka tooba keena ku dhinto naartuu ku waarayaa mana loo shafeecayo shafaacana ma jirta bay leeyihiin marka qoladaasna xagga shafaacadoo dhan bay inkiraan oy diidan yihiin waana ahlu bidacay ka mid yihiin wy qolada saddexaad waxaa wey waa dadka ahlu sunna la yidhaha ahlu sunna waljamaca la yidhaha ahlu sunna la yidhaahdo oo muctaqadkoodii aan hadda ku dhex jirno ka wada hadlayno kuwaasi waxay aaminsan yihiin qofka kabiirada dambi kabiiraa galo oo aan ka tooba keenin oo sidaa ku dhintaahi fii mashiiat illaahi inuu ku sugan yahay allah mashiiadiisa inuu taxta mashiiat illaahi inuu yahy doonista alle hadduu doonan inuu cadaabay hadduu doonana cafinaayo hadduu cadaabana laa yukhalladu fi nnaar naarta lagu waarin maayo waa lagasoo waa ka soo baxaya bishafaaca buu ka soo baxayaa ama fadligii ilaahay subxaana watacaala buu rabbi uga soo saari ama bishafaacati shaaficiin ayuu rabbi uga soo saaraya shafaacadu marka waxay leedahay shuruud bay leedahay axadka shafaacaya ama malag ha noqdo ama rasuul iyo nebi ha noqdo ama saalix iyo shahiid ha noqdee qofka shafaacayaah waa inuu idan haysta alla xaggiisa idan haysta alloonan idnin cid shafaaci karta ma leh man da ladii yashfacu cindahu ila biidni idanka ilahay horta waa inuu helaa waa inuu maduun yahay qofka loo shafeecayana waa inuu dadka muwaxidiinta ahlu tawxiidka uu ka mid yahay kaafir hadduu yahay shafaaco ma leh looma shafeeco waa inuu qofka ahlu tawxiidka ka mid yahay oo asagoo tawxiid ku dhintay oo weliba ilaahna ou ogolaada in loo shafeeco walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa buu rabbi leeyahay xataa kuwa laftooda ma shafeecaan ilaa ilahay qofuu raadi ka noqda mooye cid kale uma shafeeci karaan weyaan marka shafaacadu waxa weye waa shay madhabka ahlu sunnaha ay rumaysan yihiin way jirtaa midna khaas weeye nabiylahi moxamed iskale oo rabbi siiyey oo ku gooni yeelay midna waxa weeye ummadaasaa la wadaagto kaleeto rusushii ambiyadii baa la wadaagto weyaan hada wbilahi towfiiq sal allah wslm cala nabiyina mxamed wali sb